الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مالك رحمه الله ما يجوز من النفقة في القراض هل يجوز للمقارض وهو العامل أن يستنفق من مال القراض وينفق منه على نفسه qaala yaxyaa qaala maalik fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan rajulun dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan inahu idaa kaana almaalu kafiira yaxmilu nafaqa yani yataxamalu nafaqa laa tudhibuhu nafaqa maalun kahiir ida istanfaqa minhu laa yu'ahiru fi lmaal faidaa shakasa fiihi alcaamil idaa saafara fiih shakasa yani saafar idaa shakasa fiihi alcaamilu faina lahu an yaakula minhu wayaktasiya bilmacruufi min qadri ilmaal alimaamu malik raximah llah yufariqu bayna almusaafiri bilmaal wa bayna aladii fii beytihi wa fii baladihi faaladii yusaafiru bilmaal lahu an yastanfiqa minhu wlakin aladii fii beytihi wa fii baladihi laa yastanfiqu minhu qaal falahu faina lahu an yaأkula minhu wayaktasiya bilmacruuf min qadri اlmaal wa hada alistinfaaq yarjicu ilaa qadri اlmaal wa ilaa alcurf aladi tacaarafa calayhi اnnaas faina alcaamila yaأkulu minhu wayaktasi wayunfiqu minhu calى nafsihi clى alwجه اlmacruuf almunaasib liqadri اlmaali aladi cindah faإida kana almaalu kahiira jida yunfiqu minhu calى qadrihi waإida kana mutawasita yunfiqu minhu calى qadrihi ayضا faina hada min alcadl yaqul waystأjiru min almaali ida kana kahiira la yaqwى calayhi bacda man yakfiihi bacda ma'unatihi ayb idaa kaana almaalu aydan kahiiran wa yaxtaaju ilaa camal laa yaquumu huwa waxdahu bi hada alcamal yastaajiru hayrahu min maali lqira qaala wayastaajiru min almaali ida kaana kahiiran laa yaqwa calayh yani laa yaqwa calaa hada alcamal laa yastadiicu an yacmala huwa yasta'jir ayb yasta'jiru min almaali ida kana kahiiran laa yaqwa calayhi bacda man yakfiihi bacda ma'uunatihi yastajiru bacd annaas aladiina yakfuunahu bacda alma'uunati fi lcamal ayb wa min alacmaali acmaalun laa yacmaluha aladii ya'kudu lmaa hunaaka acmaalu laa taliiqu bimakanatihi walaa yastadiicu an yacmalah fayasta'jiru gayrahu liyacmala lahu hada alcamal qaala walaysa wa min alacmaali acmaalun laa yacmaluha aladii ya'kudu almaal walaysa miluhu yacmaluha calaa xasabi alcurf min dalika taqaadi dayn yani muطaalabat dayni min almadiin hada laa yacmaluhu kulu axad fayasta'jiru bacda annaas lilmuطaalabati biduyuuni alqiraad wa naqlu lmataa ayda ينقل المتاع من مكان إلى مكان آخر هذا أيضا لا يعمله العامل وشده ربطه يحتاج أيضا إلى عمال يعملون هذا العمل وأشباه ذلك فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك يستأجر بعض الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال التي لا تليق بالعامل وليس للمقارب wa huwa alcaami laysa lilmuqaaradi an yastanfiqa min almaali walaa yaktasiya minhu maa kana muqiima fi ahlihi طaalamaa anahu fi baladihi lam yusaafir bilmaal laa yastanfiqu min hada almaal bal yantadiru ribxahu yantadiru qadra ribxihi inamaa tajuuzu lahu nafaqatu idaa shakasa fi lmaali wa kaana almaalu yaxmilu nafaqa wa kaana almaalu qaliila jidda aydan bxayثu low istanfaqa minhu adhaba kulahu laa yastanfiq minhu bal yantadiru qadra fain kaana inamaa yatajiru fi lmaali fi lbaladi aladii huwa bihi muqiim falaa nafaqata lahu min almaali walaa kaswat qaala maliku fi rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan fakharaja bihi kharaja bilmaal saafara bilmaal ayib wa bimaalin linafsihi aydan akhada maalan linafsihi yutaajiru fiihi wasaafara bi hada almaal aladii yaxtasu bih qaal yajcalu linnafaqati min alqiraadi wa min maalihi calaa qadri xisasi ilmaal faida kaana maalu lqiraadi alfan wa maaluhu alkhaasu bihi alfun fainahu yuwazicu nafaqata cala almaalayn yaakudu min hada nisfan wa min hada nisfan qaala abu cumar hunaa qaala ashaafici qowla aakhar yukhaalifu qowla maalik maada qaal qaala ashaaficiy laa yunfiqu fii safar walaa xadar ila biidni rabbi illah falaa budda an yasta'din wayakuuna hunaaka itifaaq bayna saaxibi almaal wa baynahum calaa qadri annafaqa lian hada huwa aladii yadman an laa yaxsula wayashtada alkhilaafu bayna alcaamili wa bayna saaxibi almaal yanbagii an yatafiqa sawa kaana fi lxadar aw fi safar ma laa yajuuzu min annafaqati fi lqira'a qaala yaxya qaala malikun fi rajulin macahu maalu qiraadun wahuwa yastanfiqu minhu wayaktasi ayib ida kaana yastanfiqu minhu wayaktasi hal yucطi gayrahu ayضa hal gayruhu ayضa yastafiid min hada almaal la qaala inahu laa yahabu minhu shaya fayanbagi alxadar ida kaana hada almaal maala qiraad laa yucطi shayئa min almasaakiin aladiina yaduuruuna cala dakaatiir laa yucطi minhu shaya lian hada laysa min ikhtisaasihi qaala inahu laa yahabu minhu shaya walaa yucطi minhu saa'ila walaa gayra walaa yukaafiu minhu axada laa yujaazi bihi axada rajul yuriidu rajul yani camila macahu macruufan yuriidu an yujaaziya wa yucطiya shayئa laa yucطi min hada lmal ayb qaala faama in ijtamaca huwa wa qawm فجاءوا بطعام وهو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا لكن إذا كان قوم في سفر مثلا هذا يأتي بطعام وهذا العامل يأتي بطعام ويخلطان الطعام ويأكلان من هذا الطعام يقول هذا لا شيء أرجو أن يكون ذلك واسعا طيب إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم يعني ينبغي أن يراعي أيضا العدل falaa yaأtii aakhar bnafaqa tusaawi mia wahuwa yaأtii bnafaqa bimiatayn hada ziyaada laabuda an yakuna hada alinfaaqu calى qadri alamwaal wa calى qadri ru'uus qaala faarju an yakuna dalika waasaan ida lam yatacamad an yatafadala calayhi faida tacamada an yatafadala calayhim wa yadfaca nafaqatan akara min nafaqati zumalaa'ihi min hada almaal hada tacadi hada dulm yaquul fain tacamada dalika aw maa yushbihu bigayri idni saaxibi اlmaali facalayhi an yataxalala dalika min rabi اlmaal liana hada khiyaana laabudda an yaquul ana tasaraftu tasaruf gayr munaasib fasaamixni kada fain xallalahu dalika falaa ba'sa bih in xallalahu wajacalahu fii xillin min amrihi falaa ba'sa bihi wain abaa ayb saaxibu almaal qaal laa laa usaamixuka anta tacadayta fii maali maada yafcal qaala wain abaa an yuxallilahu facalayhi an yukaafi'ahu bimili dalika laabud an yadfaca alqadr aladii zaada calaa aswidati zumalaa'ihi wain abaa yani wain abaa saaxibu lmaali an yuxallila hada alcaamil aladi tacaddaa wadafaca fadlan akthara min nafaqati zumalaa'ihi qaala facalayhi an yukaafiahu bimili dalika yadfac alqisda in kana dalika shayan lahu mukaafa'a ida kana hunaka shay yastaxaqu an yukaafi'a saaxiba almaal wa yarjicahu lahu facalayhi ida abaa almusaamaxata an yusadida lah ayib addaynu fi lqiraad alaslu fi lqiraad an yutacaamala binnaqd yashtari asilcata wa yusadid athaman fi lxaal wa yabiic asilcata wa yastalim athamana fi lxaal lakin ida kaanat hunaaka duyuun malcama qaala yaxya qaala malik alamru lmujtamacu calayhi cindana fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraada faishtaraa bihi silcatan hada rajul ishtaraa bimaali lqiraadi silcatan uma baaca silcata bidayn baaca silcata bidayn farabixa fi lmaal saar fiihi rabx fi dayn ayib uma halaka aladii akhada almaala qabla an yaqbida almaal halaka alcaamil halaka aladii akhada almaala qabla an yaqbida adayna min almadiin ayb man yaqbidu hada dayna min almadiin bacda wafaati alcaamil qaala in araada warahatuhu an yaqbiduu dalika almaal whm calaa shardi abiihim min alribxi fadalika lahum ayb alwarahatu yaquumuuna maqaama almuwarif fain araaduu an yumduu caqda alqiraad wa yaquumu maqaama waalidihim wa ya'khuduu ribxa waalidihim falahum dalik lahum dalik ayb qaal ida kaanuu umanaa calaa dalika ida kaanuu mu'tamaniin ama ida kaanuu mujrimiin fajara laa yu'tamanuuna calaa maal laa yumkin an yaquumuu maqaama muwarisihim ayb fain karihuu an yaqbiduuh karihuu an yaqbiduu dayn lianna bacd annaasi qad yataxaraz min almuطaalabة bاlxuquuqi waاstilaami اduyuun min almadiniin bacd nnaas qaala fain karihuu an yaqbiduuhu yani yaqbidu dayna an yaqtaduuhu an yaqtaduuhu kulu waaxid almacna waaxid an yaqbiduu aw yaqtaduu yani yadlubuu sadaada dayn wa khallow bayna saaxibi almaali wa baynahu qaaluu naxnu laa naqbidu hada dayn wa anta alxur fii an tastalima hada dayna min almadiniin naxnu nuuqifu alqiraad bacda waalidina laa natacaamal bilqiraad wa hada dayn calaa fulaan ibni fulaan fain aradta an taqbid haldayn minhu faanta wa shanuk idaa qaaluu hada qaala fain karihuu an yaqbiduuhu aw yaqtaduuhu yani yaqtadu dayna yadlubu dayna min almadiini wa khallow yani tarakuu bayna saaxibi almaali wa baynahu bayna man bayna almadiin khallow bayna saaxibi almaali wa bayna almadiin anuu qad xasala dayn lam yukallafuuhu an yaqtaduuhu laa yukallafu lwarahatu an yaqtaduu hada dayn walaa shaya calayh laa shaya calayh hum maa dafcu dayn maa dafcu hada lmaal wasaaxibu lmaali laysa biimkanihi an yukallifa alwarahata biistilaami dayn laysa min shanihi qaala walaa shaya calayhim walaa shaya lahum ayda idaa aslamuuhu ilaa rabbihim hum yaxtarizuuna an yaqbiduu dayn wahuna yaquul laa shaya calayhim walaa shaya lahum idaa aslamuuhu yani aslamu dayn idaa aslamu dayna ilaa rabbilmaal ayb hum yakrahuuna an yaqbiduu dayn kayfa yuqaal idaa aslamuu lmaala aw idaa aslamuu dayna ilaa rabbi ilmaal macnaahu yusallimuuna alwathaa'iq dayn lahu wathaa'iq yusallimuuna alwathaa'iqa lisaaxibi almaal wayaquuluun naxnu nukhallii baynaka wa bayna dayn an tatasaraf maca almadiin bikayfi walaa shaya calayhim walaa shaya lahum idaa aslamuuhu yani aslamu dayn yani aslamuu wathaa'iq dayn ilaa rabbi ilmaal fain iqtadawhu iqtadaw dayn akhaduu dayna min almadiin falahum fiihi min ashuruuطi wاnnafaqati mihlu ma kana liabiihim fi dalika hum fiihi fi lmaal bimansilati abiih araaduu an yumduu caqda alqiraad wayaquumuu maqaama waalidihim wayaqtadu dayna min almadiiniin wayastalimuu minhu falahum dalika wayakunuu lahum maa kaana liabiihim min annafaqati walkiswati wاlribxi fain lam yakunuu umanaa calaa dalik araaduu an yumduu lakinahum laysuu biumanaa qaala faina lahm an yaatuu biamiir yaatuu bishaksin aakhar yaquuluuna lahu anta tatawallaa imdaءa hada alcaqd naxnu yani laa nastatiicu an nacmala fi hada alamr naxnu gayru mu'tamaniin faanta ishtaqil كيف يأبى صاحب الدين يعني أو المدين يدفع يأبى أن يدفع الدين المحكمة يذهب مع صاحب المال إلى المحكمة بعد أخذ الوثائق على هذا فلان مال دين لا لا هو يتولى إما أن يتولى المرافعة الورثة أو صاحب المال ayb fain lam yakunuu umana calaa dalika faina lahum an ya'tuu biamiinin fayaqtadiya dalika almaal fain iqtadaa jamiica almaal wa jamiica alribxi kaanuu fii dalika bimansilati abiih hada waadix qaala maaliku fii rajulin dafca lirajuli maalan qiraadan calaa annahu yacmalu fiih famaa baaca bihi min daynin fahuwa daaminu lahu ina dalika laazimun lahu wain baaca bidaynin faqad damina hada shar idaa qaala lahu haada almaal maalu qiraad walaa tatacaamal biddayn tacaamal binnaqdi fain baaca almuqaaradu bidaynin fahuwa daamin huwa aladii yadmanu maa yataratabu calaa mukhaalafatihi lishardi saxbin qaala maaliku fii rajulin dafca ilaa rajulin maalan qiraadan calaa annahu yacmalu fiih famaa baaca bihi min daynin fahuwa daaminun lahu ina dalika laazimun lahu laazimun liman lilcaamil in baaca bidaynin faqad damina albidaacatu fi lqiraad qaala yaxyaa qaala malikun fii rajulin dafca ilaa rajulin maalan qiraada wastaslafa min saaxibi lmaali salafan hadi masala rajulun dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan wastaslafa min saaxibi ilmaali salafan bacdamaa istalama alcaamilu maala alqiraad yaquulu ana atlubu minka yaa saaxiba almaali salafan aslif lii alfan aw istaslafa minhu saaxibu lmaali salafan aw ilcagsi bacdamaa dafaca saaxibu lmaali ila alcaamili maala alqiraad yaquulu saaxibu lmaal ana bixaajatin ila alfin aqridnii alfan aslif lii alfan hal hada alcaqdi yasex qaal aw abdaca macahu saaxibu lmaali bidaacatan yabiicuhaa lahu almalik bacdamaa yusallim maala alqiraadi lilcaamili yaquul hadihi albidaaca laysat min maali alqiraad laakin arjuu anaka taakuduhaa wa tabiicuhaa wa taruddu ilaya tamana hada alcaamil alaan amaamahu wadiifataan alishtiqaal fi maali alqiraad wa bay hada aladii abdac yani jazaa macaahu abdaca macahu saaxib almaal yani qaaca macahu bidaacatan yabiicuhaa lahu ayb aw bidananiir yashtarii lahu biha silcatan aw yaquul lahu hadahi alf hada alfun wahada alfun aakhar tashtarii lii bihi silcata kada wa kada hada caqdun aakhar ayb hal hadihi alcuquud addaakhila fi caqdi alqiraad aw ilbidaaca addaakhila fi lqiraad alatii amara saaxibu lmaali an yashtariiha lahu alcaamil hal hadihi alcuquud tuahiru fi caqdi alqiraadi fasaadan qaala maalik in kaana saaxibu lmaali inamaa abdaca macaahu yani inamaa qataca macaahu wa huwa yaclamu annahu law lam yakun maaluhu cindahu uma sa'alahu mihla dalika facalahu liikhaa'in baynahum haadihi alcuquud qad tasixu calaa wajhin walaa tasixu calaa wajhin aakhar faإida kaana hada almaal alistislaaf aw jaclu silcatin maca alcaamili liyabiicahaa ida kaanat hadihi almucaamalaat laysat shardan wainamaa huwa min baabi almacruuf wa kaana hunaaka macruuf bayna alcaamili wa bayna almaalik aw hada amrun sahl ashtarii lii xabat mawz hada maa yukallifu shaya aw yaquul liyasaarati ma'uunati dalika calayhi yani suhuulati tilka alcamaliya camaliya sahla walow abaa dalika calayhi lam yanzic maalahu minhu low abaa alcaamilu waqaala ana laa ashtarii laka shayئan aakhar ana ashtaqilu bilqiraad walaa ashtarii laka hadihi اlumuur low qaala alcaamilu hada alqowl maa yanzicu almaaliku maala alqiraadi minhu bal hada caqdu maadin wa hada min baabi طلب المساعدة والمعروف قال أو كان العامل inama istaslafa min saaxibi almaali aw xamala lahu bidaacatahu wa huwa yaclamu anahu low lam yakun cindahu maaluhu facalaa lahu midla dalika walow abaa dalika calayhi yani low abaa an yafcala almaaliku macahu hada lam yardud calayhi maalahu faida saxa dalika minhuma jamiica wa kana minhuma cala wajhi lmacruuf walam yakun sharda fi asli qiraad fadalika jaa-izun laa ida kana alamru mabniya cala wajhi almacruuf wa hada addafcu waalbaycu wa ibaau dalika min alcaamili laa yuahir fi caqdi alqiraad wainama huwa min baabi alixsaan walmacruuf hada laa shaya fiihi laa ba'sa bidalik lakin wain dakala dalika shardu lakin in dakala shardu qaal ana adfacu laka hada almaala qiraadan bishardi an tashtariya lii silcata kada wa kada min baladi kada wa kada qaala wain dakala dalika shardu aw kiifa an yakuuna inamaa sanaca dalika alcaamilu lisaaxibi almaali liyuqira maalahu fi yadayhi aw inamaa yasnacu dalika saaxibu almaali lian yumsika alcaamilu maalahu walaa yaruddahu calayhi faina dalika laa yajuuzu fi lqiraadi wa huwa mima yanhaa canhu ahlucilm lakin ida kana hada min baabi shar bxayثu low khaalafa almaaliku hada sharda laradda alcaamilu almaal calayh aw low radda hadihi almucaamala alcaamilu laطalaba almaaliku intizaaca maalihi min yadi alcaamil ida kana ashardu calى hada alwajhi qaala faina dalika la yajuuzu fi اlqiraadi lianna hadihi cuquud bacduha daakila bibacdi wala tajuuz wa huwa mima yanhaa canhu ahlu lcilmi baabun sagiir qaala asalafu fi lqiraad kayfa yajtamicu assalaf walqiraad qaala yaxya qaala maaliku fii rajulin aslafa rajulan maalan hadaa ixsaan yani aqradahu maalan acطaahu maalan qardan xasanan uma sa'alahu aladii tasallafa almaala an yuqirahu cindahu qiraada uma bacdamaa alaba almuqrid an yarudda lahu maalahu qaala ijcalhu qiraadan hada almaal laka calaya alf qiraadan qardan aw salafan xawilhu ilaa qiraad wa ana ashtaqilu fi lawali ish kaan sila wa ihsaan alآan yuxawilhu ilaa qiraad qaala malikun laa uxibu dalika xataa yaqbida maalahu minhu laabud an yaqbida minhu araad alqiraad yaqbid lmaa uma yusalimhu lah uma yadfacuhu uma yadfacahu ilayhi qiraadan in shaaa aw yumsiku in lam yurid qiraad yumsik almuhimu an yastalima almaala walaa yuxawilahu bimujaradi hada alab laa yuxawilu ila qiraad qal wqala malikun fi rajuli dafaca ila rajuli maala qiraadan faahbarahu anahu qad ijtamaca cindahu rajul dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan faqaal faakbarahu anahu qad ijtamaca cindahu qaala lahu almaal cindii qad ijtamaca ra'su lmaal wاribx cindii alaan ayb caksu lmas'alati اluulى الآن المال كان قراضا الصورة السابقة كانت كانت كان kaana qiraadan fa akhbarahu anahu qad ijtamaca cindahu yani xasala cindahu hada almaalu ribxan wa ra'sa maali wa sa'alahu an yaktubahu calayhi salafa qaala xawilhu ila salaf ilaa qaradin xasan qaala laa uxibu dalik xataa yaqbida minhu maalahu uma yuslifahu iyahu in shaaa aw yumsikahu fii kila suuratayn laabuda an yastalima almaal uma yuxawilahu ilaa qiraadin aw ilaa qardin uma yuxawilahu ilaa ish ilaa qiraadin aw qardin qaala wainamaa dalika ayib hadihi suura alaxyar limaada munica kaana almaalu awala qiraadan uma alaba an yuxawilahu ilaa salaf qaala wainamaa dalika makhaafata an yakuuna qad naqasa minhu fahuwa yuxibu an yuakhirahu canhu cala an yaziidahu fiihi maa naqasa minhu fadalika makruuhun laa yajuuzu walaa yasix hada yushbih riba wahada min baab addaraac cinda alimaam malik wahiya mamnuuca قال نفترض أن أو نقدر أن هذا المال الذي قد اجتمع عنده نقص يعني ليس كل xasir walaakin qad ijtamaca cindahu maal walaakinahu fiihi khasaara falamaa qaala lahu xawilhu ilaa qiraad hada yushbih anahu yaquulu lahu akhir hada almaal wa ana aziidu fiihi hada riba akhir اlajal wa ana aziidu fi lmaal hada kaana riba wala la kaana riba wa hada lama qaala almaal aladi lilqiraad qad ijtamaca cindii faxawilhu ilaa qiraad fakaanahu yaquul naqasa almaal faakir fi lmuddati waana aziidu fiihi hada laa yajuuz qaala fahuwa yuxibu an yuakhirahu canhu an yuakhira almaala canhu calaa an yaziidahu calaa an yaziida saaxiba almaali fi lmaal calaa an yaziidahu fiihi calaa an yaziidahu fiihi maa naqasaa minhu fadalika makruuhu laa yajuuzu walaa yasluxu wallahu aclam